wax taksiisa aysan gelin maalan lama sifayn oo kale nakiro maxdaa gadaalkeed hadday dhacaan waa sifaad macrifo maxdaa hadday gadaalkeed dhacaanna waa axwaalo waa la xaleeya hadday dhacaan jumlooyinka nuucaasuhu nakiro la khasisay sida nakiro la sifeeyey oo kale ama lafdi xagga lafdi ahaan marka la fiiriyo waa mucaraf oo waa la tacriifiyey laakiin macnihiisu waa shaa'ic sida asha jinsiyada isimkay gashoo kale asha jinsiyada isimkay ku jirtaa lafdiga macrifu ka ya laakiin macnaha waa nakiro ah. haddaan idhaahdo arajul ah. nin un ah. nin oo dhan uu ku dhaca jinsu rajulay ku dhacay haddee rajul jinsigiis marka la yidhahdo fardi la yaqaano gaara maaha macnihii waa nakiro caadiye laakiin xaggii waxa weeyaan lafdigii aad tacriif uga jira marka kaasoo kale hadii ay ka daba dhacdo jumladaas khabariyadaa ama nakiradii la khasisay ay ka daba dhacdo labada dariiqba waad kuu bannaan yihin inaad ka xaalaydo iyo inaad ka sifaydo nakirada nakira waa la khasisay waa la sifeeyey taksiiskaasa wuxu u banaa ina wax laga xaalay karo ah marka haddaad ka sifaydana waaba asalkii dhamaa oo nakiraad wax ka sifayd haddaad ka xalaydana taksiiskaasa u baneeyo musawiqa isimkan asha jinsiyada ka jirto isimkan asha jinsiyada ku jirto jumlada ka dambayda haddaad xaalaydo macrifa ka horeydoo lafdiga macrifo ka yih haddaad ka sifaydana macnihiia nakira oo kalea marka labaduba waa kuu banaanta laakiin intaas macno ka weyn oodan kitaab wel ka helayno kuugu dara waxay tahay wuxuu ku leeyahay marka lagu leeyahay sifana kuu banaan xaalana kuu banaan waxaa shardiga horta ciladii keenayday xukunka inaad hesho sifadana ilaa keenta xaaladana cilaa keenta muqtadi haddaad maqasho waa cilo marka usuulka la jooga aada loo adeegsada muqtadi ah, muqtadi iyo cilo waa isku mid ciladii keenayda horta waa in la helo maani wax waxaa jira sifanimada diida waxaa jira xaaladnimada diida wixii diidayana meesha waa in laga waayo waa markaas marka labada wej ku banaanta ee haddii maalan maanic diidaya la helo wej ka mid aha reebtoonaana ah. wejka maanica ku qumaya reebtoonaana sifadana waxyaalaa diida xaaladana waxyaalaa diida wixii uu halkaa noogu wada keenaya alxamdulilah wuu ku yidhi wadaalika arrinka laguu soo sheegay oo ah haddii nakira maxdaa ay hor martay jumlada khabariyada oo ka dambayda ka sifee hadday macrifo maxdaa hor martay jumlada dalab jumlada khabariyada oo ka dambayda ka xaale hadday hor martay eh, isim hadduu hor maray oo fiihi shaa'ibatu tacriif wa shaa'ibatu tankiir uu ku jirana labadaba waa kuu bannaan yihiin wadaalika xukunkaas haabitun wuxuu sugnaanaa maca wujuudi اlmuqtadi sababkii keenaya helidiisa la jirkeed waintifaa'i اlmaanic iyo ciladii diidayday weynteeda la jirkeeda ayu xukumin aan saas noqdaan xukunkaas wuxuu sugnaanaa maca wujuudi اlmuqtadi ciladii helideeda la jirkeeda markii ciladii la helo xukunka keenayda o waintifaa'i اlmaanic maaniciina uu anfoomo la waayo hadda wuxuu ku yidhi wاlmqtadي waxa keenaya lilwasiyati sifanimada tamaxud tankiir nakiraynta baraxbeelideed wey taasaa sifanimada keenta ah, muqtadiga ama cilada keenta jumladan in la sifeeyo waa tamaxud tankiir nakiraynta baraxbeelideeda isimkaa nakira maxdiya noqdo sifanimay taasu keentaa waa cilada sifanimo keenta wlmuqtadii midka keena lilxaaliyati xaaladnimada cilada keentana tamaxudu tacriif macrifaynta berexbeerideeda wey macrifo maxdiya inuu noqdo lafdiga hore walmuqtadii shayga keena walmuqtadii sababka keena lahumaa lilwasfiyati wاlxaaliya xaaladnimada iyo safanimada labadaba wاlmqtadi midka keena lahumaa lilwasiyaةi wاlxaaliya sifanimada iyo xaaladnimada labadaba cadamu tamaxud tacriifi watankiir nakirayn iyo macrifayn barax beenideeda waa in la waayo nakira maxdiyana lama hayo oo nakirada shaa'ibaa ku jirta macrifo maxdiyana lama hayo oo shaa'ibatu tankiiraa ku jirta taas waxay ahayd muqtadigii waxaan ogaanay waxa keena صifada waxa keena xaaladnimada waxa labadaba keeni kara haddana maaniciyuuna bara walmaanicu shayga diida lilwasiyati sifanimada aliqtiraanu la xariirsi weeye bilwaawi jumladu wow la xariirsato iyo wanaxwiyaha wix lamida jumladu hadday wow la xariirsato waa mamnuuc inaad tira waa sifayna oo wax ka horeyaan ka sifayna fiiriya marka wow iyadoo la xariirsatay miaalka hoos fiiriya xaashiyada wuxuu ku yidhi ow kaladii ama kii oo kale mara soo maray calىa qaryatin magaalo wahiya khaawiyatun hadda fiiriya qaryatin waa nakiro maxdi ah jumlo khabariyahana waa ka dambaydaa hiya khaawiyatun laakiin maanica yimi hadda nuqtadii waa haynaa sabab keenaaya in wax la sifeeyo waa haynaa maxaa yeelay tama xudu tankiiraan haynaa nakiro barax beerideedan hayna laakiin haddana ma sifay karo maxaa dhacay maanica yimid waa wowdaas ma banaana xaalee marka xaalaa waajibtay oo meelo badanay sheegaan wax in laga xaaleeye bal meelaan ishkaal lahayn ka xaalee oo waxaad mara faacilkeeda ka xaale ow kaladi kii oo kale mara soo maray huwa ladiigu calaa qaryatin walxaal soo maray dhe hiya qaryadu khaawiyatun mid dhacday ay tahay calaa curushaa sanqaafyadeedii ku dul dhacday oo gurigan markuu aad u baaba-a horta sanqaafkan koraa soo dhaca markuu soo dhaco aa derbigu ku dul dhaca waa meel eber derbiyadiyaa koreeya sanqaafkiyaa hooseeyaba marka halkaas ka xaale qaryada laftirkeeda in laga xaaleeyana waa la sheegay laakiin taasaan iska maray waxaa lamidu ku yidhi casaa an takrahuu casaa waxaa mudan oo dhici karta an takrahuu inaad kahataan shay-an shay walxaalna aad kahataan takrahu faacilkeeda ka xaale huwa shaygu khayrun lakum khayrun hiya hadda fiiri shay-an waa nakira maxdi ah. jumla ka dambayda khabariyaa huwa khayrun lakum lagamana sifay karo maxaa yeele wowdaad diidayda wowdaad diidayda zamaqshari asaga wuxuu yidhah waa laga waa laga sifayna wowduna dhib keeni mayday waxay sii adkayne sifada iyo mawsuufka inay isku dhegan yihiin saasuu yidhaahdaa marka ina maaligaa ridiya tasiilko wuxuu yidhaah wa min aaraa'ihi اlwaahiya waamaati wazacamaatihi almutalaashiya waxaa ka miduu yidhi aaraadiisa daciifka iyo waxyaalaha u iskaga andacoodee baaba waxaa ka mid ah inuu yidhaahdo jumlo wow ku jirtaa wax laga sifayna waa kuu dhiga ya whaada min aaraa'ihi اlwaahiya saas wey kanoo kale haadaada waa maxay macnaha jumladan in la sifeeyo jumladan in la sifeeyo waxay ka mid tahay aaraa'diisa daciifka iyo andacooshooyo ama sheegashayaalkiisa ee baaba ah marka ma banaan naxwiga uu sheegaxay tahay waa ilaa naxwiga wowda waxaa lamida ilaa ilaa lamida maa jaaanii rajulu nin iima imaam ilaa wlxaal huwa ninku raakibun mid korsan uu yahay maahane hadda fiiri maa jaaanii rajulu rajulu waa nakira maxdi ah waxaa ka daba martay jumla khabariyaa oo ah wa huwa raakibun mana laga sifay karo maxaa yl ilaadan ogolayn ilaadan ogolan halkaan ka xaalaynayna rajulkaan ka xaalaynayna oo waa nakire nafyiga ka horeeyaa u baneeyey tacmiim waxaa la dhaha ku jira nakira fii siyaaqi nafyi tacumu cumuumkaasaa baneeyey ah, waxay la mid tahay sidoo kale wamaa ahlagna maanaan halaagin min qaryatin qaryatan qaryo maanaan halaagin ilaa lahaa xaal qaryaba ay u sugnaadeen maahane mundiruuna kuwa u diga fiir haddee min qaryatin waa nakiro maxdi ah weliba nakiranimadeedu sii adkaatay min algu daray silaa carabiga marka joogtana zaa'ida la yidhaah ah, marka lahaadaas lahaa mundiruna waa jumla khabariya mana laga sifay karo sababta maanicaa joogo ilaada ah maxaa la samaynaa ka xaale maxaa yaele nakirada cumuum ay haysataa weliba waa marka la yidhahdo cumuumka markaanoo kale nasay ku ta nas ay ku taha ah, waa ku cadda macno kalea ma aqbali karto maxaa yaele min silaaha la gelshay nafyina waa ka horeeyaa markaasoo kale markay ku caddahay cumuumka ka xaaree marka cumuumkaasaas musawiqi marka halkaasxaan ogaanay wasfinimada maxaa diida alwaawu wa ilaa labadaasaa diida waay walmaanicu midka diida lilxaaliyati xaalanimada aliqtiraanu la xidhiirsi weeye bixarfi اlistiqbaal lala xidhiirsado iyo wanaxwi wixii lamid ah xarfu listiqbaal ah, in lala xidhiirsado fiiriya xaashiyada kasiini wa sawfa wa lan kuwaasaa ka mida siin sawfa lan kuwaasoo kale jumlo ay ku jiraan wax lagama xaaleeyo xaalo ma noqdo karaan sababtoo xaal waa waktiga la joogo istiqbaalna waa wakti soo socda waaba iskhilaafmayaan ah, wax iswaafaqi karaba maaha xaal iyo istiqbaal lianna alxaala tunaafi listiqbaala ku yidhi ah, xaal waa ka soo hor jeeda istiqbaal istiqbaal waa wax la soo qaabilayo xaalna wax hadda la joogo waaba iska soo horjeeda anuu ku yidhi wax isaqbali karmaa naxw zaaranii zaydun zaydaa isoo booqday zayd waa isoo siyaartay saukaafiuhu waa u abaalgudi doonaa dhe saukaafiuhu anna waa u beegtoomi doona u abaalgudi doonaa marka hadda fiiri zaaranii zaydun zaydun waa macrifo maxdi ah jumlo khabariyahuna waa ka daba martay sawkaafiu mana laga xalay karo xaa u diiday siintaa diiday aw lan aw ansaa lahu daalika zaarani zaydun soo siyaartay lan ansaa ma halmaami doono lahu asaga daalika ficilkaas uu sameeyey ma halmaami doono kama halmaamay oo xasuusana hadda fiiri zaydun waa macrifo maxda lan ansaa lahu daalika waa jumla khabariya mana laga sifay mana laga xalay karo ma laga xalay karo sababka diiday lanta wey lantaasaa diidayda marka waa noocaas xaashiyada aakirka fiiriya wa naxwihi maxaa la mid a ah? waa garanay xarfu istiqbaalkee kalfaa'i wa humma wa ow wey saddexdaasaa la mid ah. a aakirka meesha ugu xaashiyada warkaasu meesha ku gebangabooba fiiriya waxaa lamida ah xarfu tanfiiska waxaa lamida ama xarfulistiqbaalka waxaa la mid ah alfaa wa uma wa ow intaasoo dhan jublay u horeeyaan lama xaaleeyo waxa ka horeya lagama xaaleeyo wanaxwihina marka waa ogaatay xarfulistiqbaalna waa ogaatay wanaxwina waa ogaat oo wanaxwi xuu noqday alfaa wa uma wa ow intaasuu noqday taasna waxaan uga gudubnay maanicii diidaya xaalanimada haddana waxaan gelaynaa maanicii diidaya labadaba xaalanimadana diidaya sifanimadana diidaya taas waa macnawi maahan xuruuf iyo kelimaad wuxuu ku yidhi wal maanic midka diida lilwasiyati sifanimada iyo walxaaliyati xaalanimada fasaad lmacna wey kanaana u qarsoonaasho badan shaygu haddii ma og tahay wax isha lagu qaban karo uu yahay qof walbaba la tusi kara waa kan laakiin shayga macno marka lagu yidhaahdo qof aad u digtoono dakiyay u baahanta haddii kale iskaga jiidaa xaal kada uu yahay uu iska leey mana qaban karto meesha xaalnimadii fiirima macnaha maal macnawi hadii lgu yidhah waa meelaha ugu atarsan waa meelaha ugu atarsan waa meelaha ugu katarsan marka wuxuu ku yidhi walmaanicu shayga diida lilwasiyati sifanimada iyo walxaaliyati xaalanimada fasaadu lmacnaa waa macnaha fasaadidiisa kamaa taqadama sidii ku soo maray fii jumlati laa yasamacuuna jumladaas waa naga ogaanay waxaa ka horeeya oo ah min kuli shayaanin shaydaanintaas lagamana sifay karo lagamana xaalay karo macnahaana diidayo macnahaa diidayo waay matniga fiiriya matniga ma og tahay shalay markaan laqbaynay haddii jumlada waxa ka horay ay yihiin nakiro maxdaa waa laga sifeeya hadday yihiin macrifo maxdaa waa laga xaaleeya hadday tahay ismu fiihi shaa'ibatu tankiir wa shaa'ibatu tacriifna labaduba kuugu banaan misaalada ma anaan akrin misaaladii waa kuwaana matniga misaalada marka hore iska laqbe un misaal misaalu waaqicati jumladii dhacday misaalkeeda sifatan sifa xaalay tahay xataa tunazila ilaa aad soo dejido calaynaa korkeenna kitaaban kitaab kitaabkoon naqra'uhu kitaabkaan akrayno fiiri kitaaban waa nakira maxdaa waxaa ka daba martay jumla khabariya oo ah naqra'uhu wax maanicoo diidayana lama arko xarfu tanfiis ma jiro fa lama arko uma lama arko ow lama arko ah, waxa weeyaan waa maxaa diidi jiray sifanimada horta sifanimada wow iyo ilaa aad diidi jireen labadii midna lama arko dheh ah, labadaasaa diidi jiray sifanimo waxaa diidi jiray wow iyo ilaa labadiina lama arko khalaas ka sifee marka xataa tunazila ilaa aada soo dejido calaynaa korkeenna kitaaban kitaab kitaabko naqra'uhu aan akrayno macno diidayaan hadda ma jiro khalaas marka waa laga sifaynaa wax kale kuma banaana tanoo kale wax kale kuma banaana fajumlatu naqra'uhu naqra'uhu jumladeedu sifatu sifo weeye sifadaasoo likitaaban usugnaatay sugnaatay liannahu kitaab nakiratu nakiro wey nakirado maxdatun barxla waqad madad way tagtay amhilatun amhilo amhilado min daalika kaas ka oo jumlo la sifaynaya ka wa waa tagtay min qabli an ya'tiya yowmun yowmkoo laa baycun fiih wataquu yowman yowmkoo turjacuuna fiihi ila allah liyowmin laa rayba liyowmin yowmkoo laa rayba fiihi waa tagtay waa nagii soo marnay saddexda misaalba markii jumlada sifada noqoto aan ka hadlaynay jumlooyinka macalka raabka ku lahaa waqad madad way tagtay amilatun misaal amilado min dalika madkuurkaas ka mida madkuurku waa maxee waa jumlo nakira maxdaw ka horaydoo sifa noqotay madkuurku waa kaas fii masalati haaniya masaladii labaad ay ku tag oo masalooyinka waxa weeyaan icraab kale markaan tiraynay masalooyinka oo maxalka icraabka ku leh waxa weeyaan markii laga hadlaayey waxay ahayd jumlada taabicatu lilmufradi masaladii labaad marka waa saas ah, masaladii labaad markii laga hadlayay jumlada taabicatu lilmufrad ah halkaasay ku soo tagtay halkaasay ku tagtay wa mihaalu waaqicati jumladii dhacday tusaalaheeda xaalan xaalay tahay walaa tamnun ha galladaysan qof abaal ha u gelin tastaksiru xaalo aad badi dalbayso ah, qof wax u qaban adoo isla wax ka badan ha ku siiyo adduunka caga ah. saddex liitaba subagaad u keeni waxaad is leedahay xoogaa safarkii aad ka jabjafati eh, sax maaha ha yeelin qof xoogaa wax kaa wax ka roon waxa u siinin waxa ku siiyo ah. markaad waxbaxayda mid kaa hooseeya kaa tabariya iska sii liwajile oodan waxba ka rajeehin adduunyada iska kaas iska sii laakiin qof aad is leedahay intaan yartankaa sida ha kuu laba jibaaro iska daa waa beec qaab darane walaa tamnun ha galladaysanin qofna oo waxa siinin xaalo aad badin dalbaydo oo in wax lagu kordhiyo adduunka aad rabto tamnun faacilkeedu anta wey waa macrifu waxaa ka gadaal martay macrifadaas maxdada tastakiru jumla khabariya maanicii xaala jirayna ma hayno maanicii xaala jiray muxuu ahaa xarفu الاstiqbaal iyo fa uma ow lama arko khalaas ka xaalee fajumlaةu tastakfir xaalu waa xaalo min adamiiri damiirkaa laga xaalaynaa damiirka almustatiri ku asturan fii tanun damiirka almuqadari lagu qadaraa bianta lianna damaa'ira damaa'irta kullahaa dhammaanteed macaarifu macaarif weeye bal iska badaaya hiya damaa'irtu acrafu lmacaarif weeye bacda smi horta ka reeb magaca alle magaca allah wax dhan ka sareeye wa mihaalu muxtamilati jumladii aqbalayday tusaalaheeda lilwajayni labada weji oo ah wasfiye iyo xaalanimo labadaba bacda nakirati nakiro ka gadaal iyadoo aqbalayda ilaa nakiro ayadoo ka horayda labadaba aqbali kartaa ayadoo macrifa ka horaydana labadaba waa aqbali kartaa ah, nakira ka horayda taksiis haysato ama macrifa ka horayda waxa lagu macrifay ay tahay aljinsiya marka ayadoo nakira ka horaydoo labadiiba aqbali karto xaalanimana aqbali karta sifanimana aqbali karta wa mihaalu muxtamilati midii aqbalayda tusaalaheeda lilwajayni bacda nakirati nakira ka gadaal xaalay ahaatay marartu birajulin ninaan soo maray rajulko saalixin oo suubanoo wanaagsan rajulin waa nakiro waa sifaynoo saalixin aan ka sifaynay waxaad ka dhigtaa sifo labaad yusalida ka dhig rajulko yusalii tukana haddaad rabtana xaale maxaa yeelay rajulin nakira ha ahaatee taksiisay haysataa rajulin ha ahaato nakiro laakiin taksiisay haysataa waa la sifay soo maahan ka xaale marartu birajulin inaan soo maray rajulko saalixin wanaagsan yusalii xaal uu tukanayaan soo maray wuxuu ku yidhi fain shita haddaad rabto qadarta yusalii waxaad ku qadaray sifatan sifadoo haaniyatan labayda sifadoo lirajulin u sugnaatay liannahu rajul nakiratu nakiro weeye wa shita haddaad doontana qadartahu yusalii waxaad ku qadaray xaalan xaalo minhu rajulka laga xaaleeyo oo waaba nakira xaa baneeyey liannahu rajulka qaad qaruba waa soo dhowaaday min almacrifati ila almacrifati ah, macrifuu soo dhowaaday liikhtisaasihi liajli ikhtisaasihi rajulka ku qaas noqoshadiisa daraaddeed bisifati sifadou ku qaas noqday sifuu khaas ku noqday sifadaa soo dhoweyday liikhtisaasihi liajli ikhtisaasihi rajulka khaasoobidiisa oo u khaas ku noqday bisifati sifada wa mihaalu lmuxtamilati jumladii aqbalayday tusaalaheeda lilwajani laba wej aqbalayday bacda almacrifati xaalay macrifa ka horayda labayna aqbali kartaa lilwasfiyati wاlxaaliya waxa ka horeeyana waa macrifo mihaal muxtamilati jumladii aqbalayday tusaalaheeda lilwajayni bacda almacrifati xaalay ahaatay ka maali اximaari oo kale weeye ka maali اximaari dameer oo kale weeye dameerko yaxmilu sida asfaaran kutuba waaweyn waas dhihi kartaa saas maxaa yal alximaar asha ku jirta waa jinsiya dameer gaara looma jeedo dameer gaara looma jeeda jinsu ximaara loo jeeda haddaa rabtana ka xaale hadee lafdigu macrifo ka yihi ka maali ximaari dameer oo kale weeye yaxmilu xaal uu dameerkaasu sido asfaaran kutuba waaweyn qof inta diin alla baray aan ku dhaqmayn waa dameer kitaab sit ah. dameer kitaab sit ma ku nacfina cilmiga u sido daali ah, baa tahay waxa weeyaan dadkiina kama akhlaaq iyo taqwo badneed waa un dameer kitaaba saaran yihin dameer kitaaba saaran yihin u dheeriya dameeraha kale culays culaysu sida iyo dhib waa dhibayi dheef gaarana ma leh ah, inuu kitaab saarta iyo shabito saarta isku mid qof marka diin xambaarsan oo afar labaatan sac diin dhegeysaa oon dadka caamada ka taqwo badnayn oon indhihiisu ka dhawrsi badnayn oon dhegihiisu ka dhawrsi badnayn oon qalbigiisu ka cabsi badnayn waa culaysaa saaran waa maxay xujatun laka ow calayka calaykaa saaran diinku xuju ku yihi keliya wuxuu dhib uu dheeryaho jaahil ku xadhacdo ilah igtiis xuduudaar inuu helo laakiin kanu xuduudaar heli ma sababtoo ah xujadiiyu sidaaba kitaaba xooraa la yidhaha hmm, allahuma mustacaan ilah una badbaado waaya wuxuu ku yidhi fainalmuraada kan loo jeedaa biximaari fainalmuraada kan loola jeedo bilximaari dameerka aljinsu waa jinsi maahan dameer gaara jinsu dameer un dameeru la mid yahay waa ee dameerkii hebel ay meel hebla taagnaayu la mid yahay miya maaha dameer hebel maaha dameer hebel lagaba hadli ma jinsiga dameeru la mid yahay waa aduu dameer alaabsa kutuba ku rab miyuu wax ka faa'iide kaliya culaysaa un saaran waa dhibany qof marka diin xambaarsanoo dadka ka taqwo badnayn caamada balawa bala saara ah, bala ku dhacday kaas sababtaa xujadiia ku quntay bucdi uu ilaahay ka fogaado mana wax kalena ma heli ah, qofka inuu ka akhlaaq fiican ya la rabaa dadka caamada ka taqwo badan yahay ka edeb badan yahay ka dulqaan badan yahay ka ruun badan yahay ah, fiiri daalibcilmi kadaab alka war laa ilaaha illa ant faina almuraada kan loola jeedo bilximaari dameer aljinsu waa jinsi wuxuu kuu sheegaa isimka asha jinsiyadaahu ay ku jirto in waxna laga xalay karo waxna laga sifay karo markaasuu qaacide kaa wuxuu ku yidhi waa tacriifi soo qadaro hadda waalismu ilaa duudan waa bimacnaa saaxib sifay ku tuse walismu isim isimkoodu tacriifi macrifaynu saaxiib ah tacriifkii aljinsiya jinsiga loo nisbeeyey oo aljinsyaa lagu macrifeeyey yaqru min anakirati nakirada u dhowi nakiru u dhowi xagga macnaha waaba nakiro ka nakirat wey agga macnaha nakirada u dhowi fataxtamilu marka waxay aqbali kartaa aljumlatu jumlada min qowli ilahi qowlkiisa xaggiisa xaalo ay ka ahaatay tacaala ilaa wuu sareeyaahe yaxmilu asfaaran jumladaas ilaa uu ku qowlay wejhaynay aqbali kartaa fataxtamilu ljumlatu waxay aqbali kartaa wjhayni waa kaasa mafcuulkii taxtamilo fataxtamilo waxay aqbali kartaa aljumlatu jumladu min qowli ilahay qowlkiisa xaggiisa xaalay jumladu ka aatay tacala ilaa waa sareeyaa ilaa uu ku qowlay yaxmilu asfaana jumladaas waxay aqbali kartaa aw mafcuul bigii wejhayni laba wejay aqbali kartaa waa kaasa axadumaa midkood alxaaliyatu xaalannimo weeye oo alximaara ka xaalayna saaxiibulxaalka dhige maxaa yeelay lianna alximaara ximaar bilafdi lmacrifa macrifo lafdigeedu ku sugnaaday oo alaa ku jirta waani wejka labeeyaa asifatu waa sifanimo oy aqbali kartaa liannahu ximaarka ka nakirati nakiru lamida fi lmacna xagga macnaha oo dameer gaara maaha oo hadda dameer gaarah odu hebel leedahay maaha marka waa macrifo xagga lafdiga waa nakiro xagga macnaha dheh sharaxayna nagu soo celi waa isku waxba hadda sharax iyo wax weynba isma dheera lakin carabka iska marayna sideedu ku soco jirnay mihaalu jumlati jumladii tusaalaheeda jumladii alwaaqicati dhacday bacda nakirati nakira ka gadaal nakiradaasoo almaxdati carabka la iska marinayna maxaa la waa xoogaa iska basiid waa alfahma alxamdulilah matnigana hadda waa akrina marka carabkaan marayna la soco mihaalu jumlati jumladii mihaalkeeda jumladii alwaaqicati dhacday bacda nakirati nakira ka gadaal nakiradaasoo almaxdati baraxla xaala kowniha xaalo ay tahay sifatan sifo qowluhu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreey ilaah uu ku qowlay xataa tunazila ilaa aad ku soo dejido calaynaha korkeenna kitaaban kitaab kitaabkaasoo naqra'uhu aan aqrayno fa jumlatu naqra'uhu naqra'u jumladeeda min alficli wlfaacili xaalo ay tahay iyo walmafcuuli fii mawdici نصب kordhig makaankiisay ahaatay sifatu sifay ahaatay laba khabaraan ka dhigna fajumlatu naqra'uhu jumladaas naqra'uhu min alficli wlfaacil wlmafcuuli xaalo ay tahay ku bayaani fii mawdici nasbin kordhig makaankiisay ahaatay صifatun صifo way khabarun bacda khabarin ahaa shan kabar haddii la rabo lasdaba dhigi karaa wahuwa algafuur اlwaduud dulcarshi اlmajiid facaalu lima yuriid marka shan hadaaba laysdaba dhigi karaa laba xayta waaya صifado likitaaban kitaab usugnaatay waa صifo kitaabanay usugnaatay صifadaasoo likitaaban usugnaatay maxaa yeelay waa ku cilaynaa لأnnahu kitaaban لأnnahu ay kitaaban nakiratu nakiro wey nakirado maxdatun barxla oo aysan barxin macrifanimo ma dhex gelin ah, wax barxa ma leh waqad madad way tagtay amhilatun misaallo amhiladoo alaaatun saddex ah amhiladoo min daalika kaas ka mida ay min wuquuci jumlata jumla dhiciddeeda sifatan sifa xaalo ay tahay sifadoo linakirati nakiro u sugnaatay nakiro almaxdati oo barxla jumlo nakira maxdaa sifo u ah saddex misaal waa tageen min qabli an yأtiya yawmun yoomkoo laa baycun fiihi xashadu kugu misaaliye واتقوا يوما يومkoo تurjacuuna فيihi ilى الlah ليوم يومkoo laa rayba فيihi aan shaki ku jirin saddexdaba horaan usoo marna marka amhilada waad ka dheragtay nakiro maxdaa hor martay jumla ay ka daba martay laga sifayna waa haysataa amsiladeed waay wuu ku yidhi waqad madad way tegtay amsilatun misaalo amsiladoo alaaatu saddexa amsiladoo min daalika madkuurkaas ka mida ah, xuu yahay madkuurku ay min wuquuci ljumla jumla bixiddeeda ka mid a ah, sifatan sifo xaalo ay ay dhacdo sifadoo linakirati nakiro u sugnaatay almaxdati oo baraxla filmasalai masaladii ku tagtay masaladii ahaniyati oo labayda baabku waxa weya hadduu afar masale ahaa mas'aladii labaad cindalkalaami hadalka agtiisay ku tagtay calى اjumlai jumlada laga hadlayey jumlada ataabicati raacday lilmfradi mfrad waay juml mfrad raacdana hadde b fii baabayi nasqi walbedel eed sooma imaa in laga waxa weya maya maya waxaan rabaa waxay ahayd in laga sifeeyo ko ah, jumlo mufrad raacday maxay aheed meeqay aheed laba mi aheed labaday aheed hay aheed jumlo mufrad raacdaan rabaa mufrad sifo iyo macduufa mi aheed jumlo mufrad raacdaan rabaa waxay ahayd in laga sifeeyo iyo in lagu cadfo labadaas eh. in laga bedelaana waa jirtaa soo maha masoo marna in laga bedelana yaa xasuusan kara jumlo mufrad laga bedela soo marna meeshaa sidaas ahayd waa runtii waa ku guulaysa laakiin in laga bedeli karo jumlo mufrad ma jirtaa ya yaa sheegaya mesha lagu soo maray cabdullahi gacanta u taagay mawta cabdullahi waa dejiyey gacanta maya waxaan rabaa bedel bedel jumlo mufrad laga bedela ya ma soo marnaan ku idhi horta ha maya labada mid lagaa rabo ma haydo waxba ma hayo yaa yaa dhahay baa soo marna haye haye misaalkii sheeg hmm. hmm. kaasa caraftu zaydan man huwa abuhu soo soomaanan marin hal haadaa ilaa basharu soo soomaanan marin wa asaru najwa aladiina dalamuu haye hal haadaa exraabyaalkeeda xaa ka mid aha bedela ka mid aha bedela ka mid aha ka waran waa yahay xoogaa kitaabkii faa'iidadiisa ma taqaanaa faa'iidadiisa maan hadda aad dhegaysaydo waxay tahay markaad fahamto oo weliba su-aalaha lagaa weydiiyo kadib inaad meel la fadhiisato oo weliba kitaabka waxaa la yidhi mar walba lama laqbeeyo laqbada markaad xoogaa marka hore qabato waxaa kaaga toban goorood laqbaydo waxaa ka faa'iido badan hal marood korka uga celido tasaa iskugu laabto baabkan masaa'ilkiisii soo tiri intaasu ahaa intaasu ahaa intaasu ahaa khalaas toban aad ku celido waa ka faa'iido badan yi ka hor haddaad toban goor korka uga celido nabad wey baabkaas waa sugnaada markaad gaariga saarantoo sii socoto markaasaaba lagu ceshadaa casharka Ah, markaad gaariga saaranta markaad xaafadda usii socoto markaad sii lugaynaydo markaas ama waa tasbiixsi ama casharkaad ku celiya mogta aduu daalibaad ta danaad haysataa soo maahan markaasaaba lagu celiya haddaad markaas adkaar akrisayn oo waktigaas aysan adkaar kaaga soo aadin waktigaas casharada aad korka ka taqaan aa lagu celiya masladaas casharada qo waa qalde kaas iska da ah, laakiin casharka aad taqaan markaasaa lagu celiya dhag ku soo celi haddana ku soo celi haddana maba lumaayo kaasu ah, waa kugu dhegi dabeeciyu iska noqona Ah, casharka korka looga celiya marka aad fahamto ah, midkaadan fahmin oo kugu cusub hadda la akriya laguma celi karo korka kaa soco waqad madad way tagtay amhilatun tusaalayaal amhilado halaaatun oo saddexa amhilado min daalika madkuurkaas ka mida ay min wuquuciljumlati jumlada ciddeeda kamida sifatan sifa xaalayta ay dhacdo sifadoo linakirata u sugnaatay nakira almaxdati barxla في mسلةi ثاaنiyةi mسladii labaaday ku tagtay madad ku tacaluji mسladii labaad dhexdeeday ku tagtay cind الكلام hadalka agtiisayna tagtay عalى الجuملaةi juمladii laga hadlay juمladii aلtaaبعda rاacda للmفradi ومiثaaل juملaةi juمladii miثaalkeeda juمladii alواaqicaةi dhacday baعd المacriفaةi macriفة ka gadaal macriفة almaxdaةi oo baraxla xaala kowniga xaalay tahay xaalan xaalo ay tahay qowlhu ilahi qowlkiisa wey taعaala ilaa waa sare ilah uu ku qowlay walaa tmnun tstagfiru walaa tamnun ha galladaysan tastakiru xaalad badi dalbaydo birafciyaa la akriyey uu ku yidhi waa qiraa'ada jumhuurta rafca la akriyey fajumlatu tastakiru min alficli xaalo ay tahay fajumlatu tastakiru min alficli wlfaacil xaalay tahay jumladaasu xaalun xaalo weeye min adamiiri damiirkay xaalo ka tahay damiirka almustatiri ku asturan fii tamnun damiirka ku asturan damiirka almqadari lasoo qadara dalika damiru ah, damiirka almuqadari la qadara dalika kaas adamiru ee damiirka adamiru waa naafacilka mqadaru see loo helay dalika almuqadari dalika damiri ma dhici karto dalika damiru waa naafacilka mqadar damiirka almqadari laqadara dalika damiru damiirkaas bianta lagu qadara wa huwa damiirkuna macrifatu macrifo wey macrifadoo maxdatun baraxla lianna damaa'ira damaairta kulahaa dhammaanteed ama damiirmutakalim haato ama muqaadam ama gaa'ib macaarifu macaarif wey macaariftoo maxdatun baraxla bal iskabadaay hiya damaa'irtu acrafu lmacaarif weeye bacda ismi illaahi tacaala magaca ilaahay marka laga reebo ومiثاaل جuملةi جuمladii تusaaلheeda جuمladii alمحتamilaةi أqبalayda lilwajayni الصفaةi صiفة أqbalayda iyo وlxaale alواaqعaةi جuمladaasoo alواaqعaةi dhacda baعda نakirati nakira ka gadaan ila جuمlada صiفة iyo xaalo labadaba أqbali kartaa marna baعda nakiray dhece marna baعda macriفay dhece marka midii bacda nakira dhacday nakiradaasoo qayrulmaxdati aan maxdo ahayn naxwu qawlika hadalkaa tiraahoo kale weeye marartu birajulinaan soo maray rajulko saalixin wanaagsan rajul marka maanta wuxuu aqbali karaa in laga xaalay yusalli maxaa yeele taksiis waysta sif waysta wuxuu aqbali karaa in laga sifeeyo sifo labaad ilaa waa nakire marartu birajulina soo maray rajulkoo saalixin wanaagsan rajulkoo yusalii tukana fayshiita haddaad rabto qadarta yusalii waxaad ku qadareen min alficli wاlfaacili xaal uu yahay yusaliidu waxaad ku qadareen صifatan صifo صifadoo haaniyatan labayda صifadoo lirajulin u sugnaatay liannahu rajul nakiratu nakiro weeye waqad uصifa waana la sifeeyey awalan ugu horayn bisaalixina lagu sifeeyey wainshita haddaad rabtana qadartahu e yusalii waxaad ku qadare damiirka qadartahu ku celina ee yusalida waxaad ku qadaro ka dhige iyo wa faacilow faacilkiisa yusalii keligiis maana waa jumladoo dhame yusalii iyo faacilkiisa xaalan aad ku qadare minhu rajulka laga xaaleeyo e min rajuli laga xaaleeyo damiirku ku celina min ku jira liannahu rajulka qad qaruba waa soo dhowaaday min almacrifati uu soo dhowaaday liikhtisaasihi liajli ikhtisaasihi khaas noqoshadiisa daraaddeed una u soo dhowaaday bisifati uu ku khaas noqday صifada alula ee horayda wahiy صifada horayda saalixun wey wa miثaalu jumlati jumladii miaalkeeda jumladii almuxtamilati aqbalayday lilwajayni labada wej asifati sifanimada aqbalayday walxaali xaalada aqbalayday lilwajayni laga bedela lilwajayni tii aqbalayday asifati tii aqbalayday iyo walxaali alwaaqicati jumladaasu alwaaqicati dhacday bacda almacrifati macrifa ka gadaal macrifadaasoo kayrilmaxdati aan barax la'ayn qowluhu waa ilahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sarreeyaa ilaah uu ku qowray ilaah uu ku qowlay ka mahali اlximaari yaxmilu asfaaran fain almuraada macnaha loola jeeda bilximaari hunaa halkan aljinsu weeyo min xayثu meel huwa jinsigu ku sugnaaday laa ximaaru dameer maaha min xayثu huwa min xayثu meel huwa jinsigu uu ku sugnaaday min xayثu meel huwa jinsigu haabitu uu yahay ah. ilaa xayu jumla loo idaafeeya ism ixraabku ka muuqaa markuu xayu kaaga daba maro waa la rafciya waa mubtade khabarkiya maxduufa ama waa faacil ficilkiya maxduufa ah, xayu zaydu xayu zaydin isku dhihin mufrad looma idaafeeyo ilaa wax iska shaashaado gabay lagu arkay maahan fain almuraada macnaha loola jeeda bilximaani dameer hunaa halkan aljinsi weeye min xayثu meel huwa dameerku haabitun uu ku sugnaaday laa ximaarun dameer maahan bicayni daatadiisa wdu tacriifi wlsmu ism ismkoo du tacriifi macrifaynu saaxiiba tacriifka aljinsiya aljinsiya loo nisbeeyey yaqrubu waa ku dhow yahay mina nakirata xagga nakirada fi lmacnaa fataxtamilu markaas waxay aqbali kartaa aljumlatu jumlada min qowlihi tacaala xalay ka ahaatay yaxmilu asfara ilaahu ku qowlay min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli xaalo ay jumladu tahay mafcuulka la iskaga daraa jumlooyinka wejhayni ay aqbali kartaa jumladaas laba wej ay aqbali kartaa axaduma midkood alxaaliyatu xaaladnimo weeye لأnna alximaara ximaarka waqaca waa dhacay bilafdi macrifo ku dhacay lafdiga waa ka macrifo maxaa yaele alaa ku jirta o wlwejhu aani wejka labeeyaana asifatu waa sifo oy aqbali karto liannahu ayilximaara dameerka qaacidatun tashfi alcaliila min alcilal maa bacda ay cadfu bayaanin ow bedel waa qaacido waa yahay qaacidatun tashfi alcaliil waa qaacido qof ka jiraan maankay maskaxda naxwo ka jiraan caafimaad u ah ey waxaa ka dambeeya waa cadfu bayaan ama waa bedel waxa ka horeeya ku bedel ama ku bayaan raabka sag ku raac khilaafsiin raab ah, raabka isagu ku raaca lnahu hadda fiiri damiirka waay waxa ka horeeya soo ismu ina maaha ayilximaara dheh ha isku dhihin ayilximaari ayilximaaru ha isku dhihin ah, ayilximaara dheh ilaa damiirkaasaa lagu bayaaninahay ayilximaara dameerka lnahu ayilximaara dameerka ka nakirati oo kale weeye filmacnaha xagga macnaha min xayثu shuyuucu fiiri min xayu shuyuucu xayu ism ka dambeeya iska rafci weligaa min xayu shuyuucu xaasilun ah waa mubtada khabarkee maxduufa amase waa faacilo ficilkee maxduufa min xayu meel xasala shuyuucu shuyuucu meesha uu soo xasilay dhaha marka ficil wey waxaa tiraa faacil weeyo ficilkiya maxduufa ama waa mubtado khabarkiya maxduufa mar walba jumlo kan jumlada u idaafay xayuda wallahu subxaana wa tacala aclam slى اllah وsلم وbaarak عalى nabiyina mxamed